بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر وصلى الله على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد وحلقadii ama fadhigii labaad ee aynu ugu talagalnay munaasabadda iyo bandhigga iyo xafladaha la qabanaya sanad kastaba mawliidka meesha ay diinta kaga jiraan xalaqadii hore waxaynu ka soo hadalnay hal muqadimiya masalo horu dhaca caawana mid kale aynu ka hadli doonaa haddii alla yidhaahdo qaybaha dambe oo ilaa laba ama saddex fadhi gaari doona haddii alla yidhaahdo isla labada habeen ee soo socotay habeen dambiya habeenka ka dambeeyaan ka hadli doonaa sabab iyo munaasabad darteed sheekh anash maxamed umal oo duruuf safariya soo gashay ardaduna qaar cashirkii habeenada dambe ay ku xirnaayeen ba waxay dantu keentay in labada habeen ee soo socota kitaabkii uu wadi u gebagabeeyo haddaba raggii ardada ee ku xirnaa si aan fursad u siino baan xalaqaadkii mawliidka ku saabsanaa labadaa habeenee soo socota usoo guurin doonaa haddii aad la yidhaahdo cashirkii fiqhiga ahaa madama sheekhana sheekh shariif tawiil laftiisu waxoogay safar gaabana soo gashay habeenada dambe ee weyga ka dhiman baa darsigii fiqhiga ahaa isna uu socon doonaayo wakhti dhimo dheeraada inagama dhumi doono intaa waa baraarujin iyo tambiih horudhaca maadaama masalada mawliidku waxaynu soo niri waxaa laga hadlayaa ma sunna mise waa bidca ay masalo taagan tahay oo waxaynu ka soo hadalnay bidcadu maxay tahay muxuuse yahay mowqifka inagaga aadan oo ah in cimriga inta la nool yahay diinta laga digo lagalana dagaalamo bidcada taa horeynu uga soo hadalnay masalada labaad aan caawa ka hadlayno waxaa weeye maadaama dadka samaynayaay maxabo iyo jacayl nabi baan u samaynaynaa sala allahu alayhi waalihi wasalam ay leeyihiin inaynu ka hadalno lafteeda maxabada nabiga iyo xidhiirka ama calaaqada ay la yeelan karta qaabka nabiga loo jeclaanayo iyo astaamaha muuqaalka jacaylka nabiga sala allahu alayh alih wasalam sida uu sunnada u waafaqayo iyo sida ay bidcada lafteedu u geli karto halkaasa waxaynu uga gudbaynaa haddii caawa aynu ka gaarno bandhig iyo damaashaadka mawliidku goormuu bilowday yaase bilaabay taa haddaynu wax ka gaarno xalaqada labaad waxaan uga gudbi doonaa mawliidka maxaa la akhriyaa sidiisaba munaasabaddan mawliidka maxaa dhaca laba labadaba waa dul mari doonaa qasaa'idka la qaado iyo kutubta la akriyo iyo intaa waxa dheer oo qaarkii indhihiinna aad ku aragteen oo qaabka loo dabaaldegaa wixii ka dambeeya waxaynuu gudbi doonaa insha allahu tacaala xukumka sharciga ee ku aadan caawa waxaan ka hadlaynaa qaybta hore waan ku bilaabaynaa hadduu wakti inooga soo hero taariikh baan u gudbi doonaaye maxabada nabiga ee mawliidkan loo qabanayo sala allahu alayh wasalam maalmahana loo dabaaldegayo in makaanada iyo miisaanka sharciga ay ku leedahay iyo qaabka nabiga loo jeclaanayo iyo xuduudda ay ta leedahay nabiga jacaylkiisu sal allahu alayh ali wasalam inaynu caawa wax ka tilmaanno waxaanan ka hadli doonaa in shaa allahu tacaala afar masalaan ka hadli doonaa masalada koobaad waxyaabaha keenaya nabiga in la jeclaado iyo makaanada muhimadda ay diinta ka leedahay masalada waa ka ka tilmaami doonaa masalada labaad waxyaabaha muuqanaya ama astaamaha lagu garanayo ee saxda ee sharciga waafaqsan in nabi maxamed la jeclaado sala allahu alayh alih wasalam masalada saddexaad waxaan ka hadli doonaa sidee baad uga shaqayn kartaa in jacaylka nabiga aada u qabto calayhi salaatu wasalaam uu bato ama heerkii la rabay uu gaaro masalada afraad aan ku gabagabayn doono jacaylka nabiga dadna waa ka gaabiyeen dadna waa ka badbadiyeen oo baabulbidac bay galeen afartaa masalaan insha allahu tacaala si kooban marka hore uga hadli doonaa masalada hore haddaan kusoo laabtay waxaa weeye sababta iyo munaasabadda nabiga jacaylkiisa waxaa keenaya iyo makaanada iyo meesha muhiimadda ay kaga jirta diinta waxaynu leenahay nabiga sal allau alay ali wasalam labadaa haddaynu isku darno nabiga waxyaaba badan baynu u jeclaanaynaa marka koowaad waxaanu u jeclaanaynaa waayo allah baa jecel allihii aadamahan abuuray ee intaan haysanabaa ina siiyey noloshu ay kow ka tahayoo goorta nafta lagaa qaada dee dhagxanta iyo gidaarka iyo alwaaxda aadan waxba doorin markaa qofku mayd noqdo ee naftu ka baxdo noloshana uu waayo isaga iyo de geedka iyo gidaarka iyo dhagaxa wax isma dhaamaan haddii uu dhaqaaq noqoto waa in la gediyo waa in la riixo waxba jaciskama yidhaahdo waxba ma kala garto waxba ma kala oga waxma maqla waxma arko de jamaadaadka waxaan kaga duwannahay nolosha iyo nafta naflayda badanna waxaan kaga duwannahay waxa inoo labeeyo nicmaan waaweyn ka mid a caqliga iyo garashada xooluhu waa nool yihiin shimbiruhu waa nool yihiin bad iyo bariba naflay baa jirta innaga laynoo sakhiray waxaynu cunno waxaynu iibsanno waxaynu daawanno waxaynu gaadiid ka dhiganno sahara lakum maa fi samaawaati wamaa fi lardi ah innaga oo yar yara baa geelay intaa leeg wiil yar gafuurka intuu xarig kaga xiroo qabto buu jiidi saddex uloodna waa ku dhufanayaa waxaan ku kala duwannahay caqligan iyo garashadan maaraynta iyo maamulkaa wey saa darteed qofkii isagoo nool markuu waasho xoolaha waxma dhaamo maryihii laysku asturayay intuu iska dhigo mudh iska dhigo isagoo qaawan banaanka ordayaa wixii dan iyo maslaxad la kala garan jiray dan iyo maslaxad ma yaqaan ilmuhu intuu yar yahayna isagoon caqli lahayn waxaa loogu sabraa uu caqliyaysan doonaa waana sababta qofku markuu waayeeley caqliga uu xoogay dhinmo inuu durba dhinta loo jeclaado waayo raje inuu soo caqliyaystaan laga qabin maadaama aan rajo laga qabin isaga dhanba waalidna ha noqdee culays iyo mushkilad buu noqon ilmaha yarkaana oo ka dhib badan waalidka qaylada kaadida xaarka mushkilada dabka ilaalinta kaba dhib badan waxaa loogu faraxsan yahay oo raalli loogu yahoon dhimasho loola rabin soo caqliyaysanaya markuu kugu waasharee qofkuna eed raje waxaad isbitaal tagoo jiinka wax ku akriya tagoo markaad ka soo quusato meelaha dadka waalanee isbitaalada madaari iyo meelaha naga geeya waa laga sabri ilaahay ha idiin fududeeyo dadka waa loo tacsiyeyn waxaad wax weyn ku tahay caqliga maamulka iyo maaraynta iyo wax kala garashada meella kaasoo imanaya rabbi baa ku siiyey inta kale xubnaha iyo kaabayaasha allihii ku siiyey shukriga iyo nicmada iyo abaalka kaa mudnaa baa nabiga jecel sala allahu alayh wasalam ilaahay wuxuu jecel yahay marka inaad jeclaataay wax meesha ku jiroon la inkiri karin wey intaasoo abaal uu kuu galay allele waxa uu jecel yahay in la jeclaado nabigeena calayh salaatu wasalaam baa saxaabada buu meel fagaara kula hadlay saxaabada dad buu jecel yahay baa la yidhi oo marar baa la weydiiyeyo dadka yaad ugu jeceshahay baa la yidhi markaasuu caaisho tilmaamay waxaa la yidhi haweenka kumaana weydiin haweenka maaha raggaan ku weydiinay markaasuu yihi aabbaheed abubakr wey radi allahu canhu ardaa wuxuu ka gaaray jacaylkii nabigu abubakr jeclaa in abubakar iyo cumar isku dhaceen uu yihi abubakr baa gardaraa abubakr intu soo noor cumar waa kugu qaldameen iyo cafi cumar oo xanaaqsan u ordna dhaaf kuna cafin meeradna dhaaf yiri marba abubakar markay kala tageen ba cumar baa dib ka shallaayay oo yihi ninka abubakar ahaa ha kaa qaldaman laakiin walaalow raalli ah waan iscafinu ku yiri walaahi diidadaadi sax ma ahayn uu ka soo daba tegey masaajidba xagguu ka raadiyey guriga waa ka waayey meelabluuka de war abubakar yarka xaggu usii socday raadkii isagoo daba socda ba abubakar oo nabiga la fadhi kusoo baxay abubakara nabiga ergiya dacwi ugu tago ninka cumara ah intaan ku qaldamay baan iscafina aan inigu diidey aan iscafinadii abubakar maxaad u diiday cumar meel khatara ka turi gaadhay markuu soo baxay nabigu nabigu waaba waa ku xanaaqayba intuu wejigu bedelmay buu yihi waryaal heedheh cumarow hal antum taarikuu lisaaxibi ninkan miyay deenaysaan hadal xataa kama sugin ilaa abubakar intuu jilba joogsay rasuulka anaa ka gardaraa ninkan anaa ka gardaraa ninkan anaa ku qaldamay bal xaaladii si waxoogay u dejiyo abubakarkii halkaa ka joogay iyo usama oo nabigu aad u jeclaa isagii abi zayd ibn xaaria aad u jeclaan jiro maalinay xaalada adkaatay layidhi arrintaa nabiga iyo erga ugu tegi kara waxaa la yidhi usaamun baa utegi kara oo isagii aabihii u jeclaa ninkaan nimaan ahayn oo maanta ku dhiiran kara inugu ergeeyo arrintan ma jiro wixii oo dhan buu isugu yeedhay wuxuu yidhi war dhegaysta ilaahay baa aniga khaliil uu jecel yahay iga dhigtay anna ilaahay waxaan uga beri noqonayaa mid kastoo idin kamidoo khaliil iyo waday ii dhow ahaa udaynimadiisa allaan uga beri noqday waayo allah jeclaaday jacaylka ilaahayna mid kale inaan ku dhexdaroon ku lamaaneeyo ma doonayo halkaasuu ilaahay ka joogay inta ilaahay ambiyada uu soo diray agtiisa midka ugu weyn ee ugu jecel yahay weeye calaa asaxi aqwaali wa qiila ibraahim alayh salaam sababtaan horta waa u jeclaanaynaayo rabbigii intaa nicamkana siiyey baa doortay rabbi baa jeclaaday inagana jacaylkeenna waa mudan yahay masalada koobaad wey arrin labaad baa intaa keliya ma aha ilahi subxana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu inoogu sheegay nabigu waa ina jecel yahay waa inoo naxariis badan yahay wax kastoo ina dhibayuu ka murugoodaayuu ka walwalaa wax kastoo wax inoo fududaynayana waa jecel yahay sunada nabiguna waa inoo fasirtay ilaahay waa inoo duuduubo wuxuu yidhi laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim waxaa idin yimi rasuul idinkeedii ka midoo bini aadama malaa'igna ma aha jinna ma aha waxaan la aqoonoo kalena ma aha waa idinka waa aadame waa ina hebel hebel oo aad taqaanaan laakiin casiizun calayhi maa canidtum waxaa ku adag wixii idin dhibaya oo xataa sharaaci iyo axkaam marka loo waxyoodo ay culays iyo dhib idinku tahay way dhibi israa walmicraaj baa la sii qaaday fawqa sabci samaawaat baa konton salaadood tukan la yidhi muusul la kulmoo yidhi anaa hortaa soo tijaabiya arrintan waa dhib dib buu isu majiiray wuxuu ilaahi ummadayda konton salaadood ma kari karaan ka fududee shan iyo afartan ka dhig baa la yidhi dhexduu ka noqday ilahu han iyo afartan wayba ku badan tahay afartan baa la yidhi dhexduu ka jireeyey ilaa han uu soo gaarsiiyey hantiibu weliba wuxuu dabcay inuu noqdo markaasuu xishooday hantan lafteeda marbaa damac kusoo dhacay inuu yidhi ilahu han lafteeda way badantahy ummadayda ka fudude intaa wuxuu u samaynayaa casiizun calayhi maa canitum amay kari waayaan habe hore ka dhaweyta waxaan soo sheegnay jumcadii hore salaatu taraawiix baa masaajidii lasoo buuxiyey dadkiibuu fiiriyey amaa ilaahay ku waajibiyaa buu yidhi waraa kala taga kala dareer bui guryihiina ku tukada inii khashiitu an tufrada calaykum waajib in laydinkaga dhigaan ka baqay fatacjazuu canha marka aad kari weydaan oo kadib aad halaagsantaan haddaba intii laydinku waajibin lahaa kala carara muxuu uga baqayaa isagu intaa ka badan buu tukan jiray ilaa lugihiisu ay dildillaacaan buu taagnaan jiray salaadan la tukanayeyna weligii ma daynin hal habeen baa laysku haystaa inuu daaye oo leylatu musdalifa markii carafo maalintii laga soo noqday ah habeenkaasaa laysku hayaa ma tukaday salaatuleyl mise ma tukan mararka qaarkood markuu taagnaa waay intuu fadhiisto baa markay konton aayadood meelaha u dhiman tahay buu istaagi jiray innagana qiyaamkeenna dhanba konton ma dhan aayadood waxay saas ummadda uga ba'ayey amaa lagu waajibiyaa ay kari waayaan cadayga markuu ka hadlaya muxuu leeyahay lawlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaka cinda kulli wuduu ummadda inay dhibtaan ka baqayaan salaada cishe habeenuu soo daaho wakti dambe tukayey muxuu yidhi inahu lawaqtuhaa lawlaa an ashuqa calaa ummatii ummaddayda inay dhib ku noqoto haddaana ka baqaynin salaada cishaha dib dhigo ilaa bartaba habeenkii ku dhaweeyaan dheelaha ilahay sooma dhehen marka casiizun calayhi maa canidtum wixii idin dhibaya way ku adagta marar badan buu waxyiga yimid iyo jibriil iyo hadal ku celiyaayo war waxaan ummaddu ma kari karto ilaah ummaddu sidaan ma kari karto intaasuu idiin doodaa tilmaanta labaad ee uu leeyahay waxaa weeye xariisun calaykum waa idinku dadaalaa saad waxu noqon lahaydeen saad ciziya sharaf ku gaari lahaydeen saad diintiinu u dhammaystirmi lahayd buu idinku dadaalaa oo qaarkiinoo soo xaydxaytay oo cibaadaan usoo go-aynaa leh buu hooy ma kari kartida ka daa saddexdii ninay gurigiisa timid ee cibaadadiisa yaraysatay ee qaarkoodna yidhi anu guursan maayo qaarna habeen seexan maayo qaarna maalin afuri maayo yidhi intuu yeelay buu wuxuu waxaa socon maayo anaa ilaahay idinku cabsi badan waan seexan waana soo toosi waa waan guursan waana soomi waana afuri sidaa yeela cabdillahi bin camr alcaasna maalin buu yimid rasuulka ilaahay inaan soomaan rabaa nin dhalinyaro xoog badanna waanah markaasuu wuxuu yidhi waxaad samaysaa bishii saddex maalmood ka son markaasuu yidhi ka badan baan awoodaa wuxuu yidhi maalinna soon labana afar wuxuu yidhi ka badan baan awoodaa wuxuu yidhi maalinna soon maalinna afur wuxuu yidhi ka khayr badan baan awoodaa wax ka khayr badan ma jiro hadal buu ku yidhi cabdullahi bn camrirow inay cimrigaaga dheeraadoo da aad gaartaa laga yaabaa inay xayaatada kugu dheeraataa laga yaabaa oo aad kari weydo markaasuu wuxuu dhihi jiray markuu waa yeelay alla nabiga taladiisa haddaan yeel laha taladii nabiga haddaan yeel laha i fiicnaan lahayda ah. qur-aanku wuxuu yihi waxaan rabaa habeen kasta inaan dhameeyo markaasuu yihi bishiiba mar dhameen markaasuu yihi ka badan baan awoodaa wuxuu yihi tobankii beriba mar dhameen wuxuu yihi ka badan baan awoodaa toddobaadkiiba mar dhameen ka badan baan awoodaa saddexdii beri mar dhameen ka khayr badan iga dhig maba jirto wax ka khayr badan marka intaa uu yidhi kadib buu leey inaad da iyo cimriga kugu dheeraada laga yaabaa arrimahaas intaas wuxuu u dadaalayaa camalka waxaad awoodaan sameeya war camalka yaree la wadi karaa ka fiican ummaddan wuxuu u dadaali jiray bilmu'miniina ra'uufu raxiim muminiinta aad buu ugu turi jiray aad buu ugu naxariis badnaa ilahay baaba tilmaamoo fa bimaa raxmatin min allaahi linta lahum waxaad dabacsanaanta iyo rifqiga ku yeelatay waa naxariis ilaahay laakiin haddaad qalqallabsanoo adayg iyo guulguul iyo handadaad iyo cabsiin ummadda ku dhaqi lahayd adoo nabi ah lagaa kala yaacin oo lagu wada nici lahaa oo la dhihi lahaa inkaaro ku dhacdaygan yaana dhaafiya adagoo nabi baa tahay waxyi baad u wadaa laakiin rifqi iyo naxariis hadday kaa weydo ummaddu ilaahu diintiisa iyo islaamkiisana ma rabiya yaana dhaafiyu bay istaag ummaddu weligaaba quraan akri axaadii ku akri axkaam sharci aan dabaqida dheh naxariis ilaahay oo socotuu ahaa saa darteed ba ilahay nabiga kuwa magacaabay wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin naxariisaan la jeclaani xaggeed ku aragtay nabi ilaahay oo kuu naxariisanaya oo naxariistaadaba loo soo diray oo culayskoo dhan kaaga ba'aya oo takaaliiftii sharciga rabbigii mararka qadood ku noqnoqonaya o ilaah ummadda waxaan ka fududee allahi suu kugu dadaalayo inaad jeclaatay mudanta inaan u jeclaano arrintaana waa u mudan yahay nabigu sal lay slam waxaa kaloo kamid a ah arrintaasaan u jeclaanaya nabigu alay slat slaam wuxuu habeen iyo maalin waktigiisii cimrigiisii ku dhumiyey oo dhib kasta u maray suu wax inoo bari lahaa markaasuu wax kastaba ina baray ilaa uu yidhi laqad taraktukum calaa mili lbaydaa maalin cad dharaar oo kaleetana idinkaga tegay layluhaa ka nahaarihaa diin habeen iyo maalin isku mid ah waa adduunyadu hadday qoraxdu dhacdaa nalkuna damo waa la hagabsadaa diinta axkaamteeda de laakiin korontadu hadday tagto axkaamtii diinta mugdi ma gasho ayaduna waa caddahay xadiidkuna waa cadya adigu inaad bara weyda maahane diintii aad taqiinay qorax baa dhacday iyo korontaa tagtay miyay kaaga madoobaan may indhahan baa wax arki waaye ilayska nuurka qalbigu wax walba waa arkaa bal mararka qaarkood diintuba inaan qoraxna jirin iftiin korontana uu damabay ku fiican tahayba markii rabbiga aada la munaajoonayso ee rabbigaa caabudayso meelaan iftiin lahayn bayba ku fiican tahay meeshaan iftiinka lahayn habeenkii markay tahay wax cibaadadii salaadii loo faray shanqarku wuu yaraan qayladii sawaxanku wuu dami waxa qayliye hareerahagoo dhan way seexan wax ku waswaasin iyo wax ku mashquulin iyo wax jaba ku soo gaadhi baa yaraan si fiican baad rabbiga ula munaajoon kartaa markaa waxaad leedahay baad arii macnihiisa fiirin kartaa hadaad garanayso marka diintu leylaha ka nahaariha saxaabada qaar inay ku jeeseesaan bay damceen wax kastoo fiicnaa haddii la xumeeyo ama ereyga si xun loo dhigo ma xumaado asmaada iyo cibaaraadka la qorana waxa xaqiiqadee wanaagsan ma aha inay kaa caydhiyaan haddii malabkii la yidhaahdaa la yidhi malab waa malab soo ma erey magac fiican maaha haddii aan ku idhahda mantagshinni weeye minaad ka carartaa ogow malagu malabku waa mantagshinni waa ka idhahdeen qayu zanabiri laakiin labada magac baa kala ah wixii wanaagsanaa haddii si xun lagugu dhigo diintaada inaad ka cararta maaha wax bilowdayna maaha saxaabada nin kamida ah loo yimid oo salmaan alfarisi la radi allahu canhu ardaahu waxyaaba badanna taariikhda nin soo maray ahaa markaasaa waxaa la yidhi haye nebigina waxa walba waa idin barayaa hadalka jees jees baa loo yidhi ogow nebigiina wax walba waa idin baray xataa musqusha saad u fadhiisanaysaan buu idinka sheekeeyaa soo maaha diintaa markaa la duraya ogow diin musqulo iyo saxaro ka sheekeynaysa weeye baa hadalka si dadban in loo yihahda la rabaa muslim maaha dadka weydiinaya isagu laakiin ti hadalka qaabka loo yihi wax kama soo qaadin markaasuu yihi nacam ha weliba saan u fadhiisanaynuuna baray nabigu dadaalkiisii waxaa ka mid ahaa iska daa wax waaweyn iyo diin iyo adduunye musqusha markaad gasha saad u fadhiisanayo meeshaad ujeedin baa jeesan baa lagu baray iyo saan isaga tiri lahayd ma malaynaysaa nabigu intuu ina baro musqul aad gashay saadkaadiiyo saxro isaga tiri lahayd aad u fadhiisan lahayd ee dhinaca u jeedsan lahayd in wax kaloo waaweyn oo aakhare iyo adduun faa'iida noo uu naga dayn maya wax walba waa ina soo gaarsiiyey wax walbana waa laydin baray layna baray mushkiladdu maxay tahay inagu adna inaanan baranin wey inagu inaynan baranin wey waxaa la laqad callamakum nabiyukum kula shayin xata alkhira'a xataa sida loo xaaro idin baray baan xaar buu xataa idinka sheekeeyey isagu marka ninkan ujeeddadiisa yar duritaanka ahayd wax kama soo qaad kaasuu ajal ha callamana haddaana saddex dhagax ka yar inaana ku istijaysanin buu nabaray isaga tiri markaa geediya dhagax laisaga tirayo qibladana aanaan uqaabilin xaarka xoolaha iyo wax lamidana aanaan isaga tirin buu nabiguna baray uri sal ly slam wata iyadoo faahfaahsan xataa marka maadaama nabig alay slam in badan cimrigiisii iyo noloshiisii ku bixiyey suu liibaanteenna labada daarood noo bari lahaa inaan jeclaana waa mudan yahay sala allahu alayh alih wasalam wuxuu kaloo u mudan yahay khasaa'is iyo waxyaaba uu khalqiga inta kale kaga fadilan yahay buu leeyahay wixii waxa inta kale ka fiicanna waa la jeclaadaa wixii sidiisaba u fiican fiicidiisaa loo jeclaadaa nabigu alay sl slam khasaa'is fara badanoo kutub laga qoray baa ilaahay siiyey wainaka lacalaa khuluqin cadiimin baa la yidhi dabacase waa kii lahaa ucطitu hamsan lam yucطahuna aadun qablii min aambiyaai axadun min alambiyaai qablii shan aan nabigu horreeye la siiyey aan la siin baa laysiiye aniga waxyaabo badan baa ilaahay baaba ku gaar yeelay oo dadkiisa ka fadilay oo maqaamun dadku gaari karin gaarsiiyey adduunyada jannadana darajada ugu sarraysan siiye khasaaistii iyo ammaantiisa markaad aragto in la jeclaado waaya in la jeclaado waaya gaaladiiba waxay qorayaan boqolkii ninee ugu fadli badnayd adduunka taariikhda bini aadamka ugu fiicnayd baa ninkii gaalka ee maraykankaa markuu qoray number kow buu nebi maxamed ka dhigay sal l slam oo gaalkiiba hadduu qirayo boqolkii adduunka ugu ficnayd kow inuu ka ahaa adigii muslimkaa xaggee joogtaa marka waxaa kaloon u jeclaanaynaa jacaylkiisaa waajiba oo jacaylkiisaa cibaado ah oo isaga jacaylkiisa la'aantii baan islaamnimo jiraynin oo iimaan baan jiraynin oo jannaan la gelaynin asalka caqiidadii iyo tawxiidkay ka mid tahay markaa islaamaysa laa ilaaha ila allaahu muxammadun rasuulu llaahi adoon necab haddaad afka ka tiraada islaamnimadu ka ansixi mayso waa inaad jacayl iyo niyad u haysaa qadar asaasi oo waajib oo farducayn ana way leedahay qof kasta laga doonayo aakhirkana waxaa lagaa rabaa diin ahaan aabbaha iyo hooyada iyo awowyada iyo ilmahaaga iyo intaad isnolol nolol wadaagteen isqabtaan iyo in allaalay intay kula dhalateen walaalo ahaa adduunyihii hanti waxaad leedahay iyo nebi maxamed hadii la isbarbar dhiga sal l slam iyo nebi maxamed aad ka jeclaato hadduu lagu yihahda kala dooro intani gam ha baxda aad tidhaahdo ilahay sooma dhihin qul in kaana aabaa'ukum wa wa ikhwaanukum wa azwaajukum wa cashiiratukum wa amwaalun iqtaraftumuuha wa tijaaratun takshawna kasaadaha wa masaakinu tardawnaha axabba ilaykum min allahi wa rasuulih hadday aabbayowgin iyo ilmaha dhasheen iyo walaalihiin xaasaskiinna qaraabadiinna xoolo aad shaqaysateen ganacsi khasaare aad uga baqaysaan guryo aad aada ugu qanacsan tihiin oo degan tihiin ood leedihiin haddii aad ka jeclaataan oo idinkala weynaadaan allah iyo rasuulkiisa iyo dariiqiisana aad ku jihaadaan intaasoo dhan allah iyo rasuulkiisa inay kaala weynaata lama ogolo maxabadu marka laba darajo weeye wujuubkeedu qaar waa fardu cayn waa asaaskii tawxiidkuu ku asaxaya wey qadarkaa la-aantii islaamnimada ma asaxdo qadarna waa aayaddan kan ay sheegtayoo naftaada xataa inaad ka jeclaatahay waa qaarka kamaalul wey ilahi subxana wa tacala wuxuuna yidhi annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim nabigu isagaa ka mudan mu'miniinta naftooda oo meeshan haddii la yidhaahda naftaadiiyo tanai maxamed waa taada inaad khatarta horgelisa wey yaa baail noqon isagoo ha dambeeyo khubayb markay nimankii reer maka a qabteen intii la qabtay loo dhiibay reer maka ragu aswatu bedri qoorta u caseeyena loo dilayey baa fagaarihii lagu daldalayay marka lasoo istaajiyey ba waxaa la yidhi haadha khubayb oo ma jeclaan lahayd in lagu sii daayo booskaaga maxamed la soo geliyo sala allahu alah wasalam nimankii reer maka way ogow markaasuu wuxuu yidhi taa iska daa anoo halkan ku jira isagoo gurigiisa jooga qodax inay muddo maana jeclaadeen idinku in la keenoo la dilo aad ka hadlaysaane aniga anoo lay dilayo dilkayga kuma badasheen nebi maxamed qodaxa muddo maalinkii xudaybiya heshiiska la gelayana nimankii reer maka waxay la yaabeen qaarkood markay yimaadeene saxaabadu say nabigu u xurmayn u jecli harkeen waxay yidhahdeen weligayo nibay dadkiisu u jecel yihiin sida maxamed dadkiisu u jecel yihiin maanaan arag hadduu hadlo shib jabaq agtiisa kama yeerto wax sameeya hadduu yidhaahdo lama kala hado duuduub baa loo aadayaa fariista hadduu yidhahdo nin taagnaan maayo hadduu biyo ismarmarya dhulka ku dhici maayaan xaka hadduu iska tufo hataa dhexdaa laga dafayaa bay yidhahdeen weligayaba tan oo kale maana arag saasaa la rabaa markaa jacaylka nabiga sal la alah alay wasalam sida loo jecel yahay ninka soo gelay waa inuu taabtaa dareemaa walidaalika nabiga jacaylkiisa heerkaa la gaadhsiiyee dambe waa min baabi nawaafil oo lagu kala darajo dheeraado waxaana tusaya cumar radi allahu canhu baa nabigu u yimid nabigoo jacaylkiisu ka hadlay wuxuuna yidhi laa yuuminu axadukum xataa akuuna axaba ilayhi min nafsihi wa waalidihi waannaasi ajmaciin iimaanka qofkiin ma rumayn manaa kaamil ma noqonin wey cumar baa nabigu y rasuulka ilaahi wuxuu yidhi wax kastaba adaan kaa jeclaa marka tayda laga reebo tayda marka laga reebo adaan kuugu jeclaay markaasuu yidhi weli maada gaarin ilaa xataa taadu ay iga dabamurto cumar dib uu isugu noqdayoo go-aan kale uu soo gaaray wuxuu yidhi bas xataa tayda adaan kaa jeclahay haddaad haysaa baan idhi meesha rabay marka hore gaal baa tay lama dhinogow waayo amaalkii wey amaalmaabadii wey asaaskeedana waa fardu cayn oo iimaankay ka mid tahay amaalkeedana waa taas waxaa lagaa rabaa marka nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam inaad naftaada ku furato ood maalkaaga ku furato oo isaga difaaciisu uu ka muhiimsanaado taada iyo naftaada iyo reer iyo ilmo difaacooda bal waxaa layna gaarsiiyey adoo salaad ku jira hadday nabi maxamed kuu yeer ala slaam salaada waad la hadli kaana jabi mayso maalin buu saxaabi u yimid itbaan ibni malik la yidhaahdo gurigiisuu yimidoo yaa itbaano buu yidhi isna salaad buu ku jiray salaaddii buu boobsiiyeyoo uma jawaabin kaasuu nab wuxuu yihi markaan kuu yeeray maxaad ii ajiibi weyday rasuulka ilahi salaad baan ku jiray buui cudur daartoogo markaasuu nabigu wuxuu yihi miyaadan maqal alam tasma qawlallaahi إda daعاaكم لma يحyiiكم ya أyuha الذiina آamaنوا اstaجiibuu للahi وللرasuuل إda daعاaكم لma يحyiiكم wax idin noolaynaya haddii laydinku yeeho ajiiba sooma arag nabig ala sl wuxuu u tilmaamay isagoo salaada ku jiraya inuu ajiibo rasuulka sal ly slm baa laga rabay halkaasaa laga rabay walidaalika waxaa lagaa doonayaa saa darteed inaad u jeclaata nabig ala slam jacaylkiisuna uu maqaamka kaa gaaro taas waa masalada koobaad maxaan ku muujin karaa nabigan aan jecel alai slam ama qofka aan ku garan karaa in nabiga uu jecel yahay sala allahu alayh wasalam wixii wanaagsan oo dhan waa la sheegtaa laakiin ninku wax kastoo uu sheegta ma aha adiguna saad ismooda ma tihide waa sida lagu yaqaan haddaad adigu isu haysata nin akhyaaroo dabeecad macaan isu haysato dadkuna ku yaqaanaa nin geed ku xidhoo horkeeriya dabakeri midna aan ogolayn kee tahay adiguna ninaasu haysato oo aad u dabeecad fiican haddaad nin caaqil ahoo daki a isu haysato dadkuna ay ku yaqaanaan kana kan waxba makaloog <laughs> keebaa tahay soo ma dhacda marar badan nin isu haysta ah, nin wax si fiican u yaqaano dadkuna ay u yaqaanaan kan waa iska yeelyeelaha yuu iska keenkeenay wax ma garanayo soo ma badna nin caaqil isu haystaoo doqon loo yaqaano nin nin fiican isu haystaoo nin xun loo yaqaano waa badan tahay marka adigu maxaad isku miisaami kartaa astaamaha qofkana lagu kala saaraa ee dadku ay kugu miisaamayaan inaad nabiga jeceshahay inaad ogaato wey miisaankan ka hadlayna waa miisaanka sharciga miisaanku waa miisaanka sharciga cilmiga iyo shariicada aqoon sheegashadeeda iyo adduunya iyo diinba ninkii sheegta waan aqaanaayoo nin khataraan ha yidhaahda maaha macnaheedu waa ninkii camalkeedii laga arka soo maa ninka halkaa dhakhtar ka furta ee yidhaahda cudurada takhasus baan leeha waan daweeyaa soo in laga arko cuduradii inuu daweeyey oo yaqaano maaha hadduu boor weyn iyo xayaysiis weyn samaysto waxna uusan aqoon oo markii loo tago waxba laga dheefi waayo ama wixii dhakhtar lagu aqoon jiray laga waayo mamay kaa been loo weeyey usadan khaldinubahadhow lagu dhihi waxaad sheegata maaha haddaba shareicadeennu astaama waxay samaysay in lagaa helo la doonayo adna aad isku miisaamayso dadkana lagu miisaamayo astaamaha koob baan dhowr dhowr ama madaahirulmaxaba waxaa la yidhahdaan dhowr astaamood ka tilmaamaynaa kow waxaan leenahay jacaylka nabig sal ly slam waa in jidkiisa la raacaa kowkaa caadada muxibiinta nin kastoo wax jecel qofkaad jeceshahay waa lagu daydaa waana la raacaa dhalinteennu markay jeclaadeen niman fanaaniin ah dharkoodii bay xirteen soo ma sidoodiina waa u socdeen ninkii rambow jecel ninkii ciyaartoy fulan jecel ninkii fanaanka hebela jecel ninkii feeryahanka hebela jecel siduu u labisto u labistaa qaarkii waxoogay xanuunka miskaha ka qabay ama wagdaha lahaa kuwii jeclaaday qonfay isu wada yeelan soo maad arag qaarna afaweyba aragnay si isugu ekaysiinay war maxaa u samay markaad tidahdo wallahi ninkan waa jeclahay noo u kuleh waan ka helaano kuwii kooxaha taageerayey bal u fiirsa kooxaha dhalinyaradeenna ciyaartooyga adduunka iyo bahashan soo baxday nin walba kooxda uu taageersan yahay funaanadaheedu xidhaa sooma okay haddaan kooxdan taageersanahay oon jeclahay kuwa ka soo horjeeday funaanadooda xidha ka hor haddaad nabiga jeceshahay diinti sunadiisa inaad ku tumanta ka warran yada waxaa la ina almuxiba liman yuxibu muiicu ninku ninkuu jecel yahay waa raacaa jacaylkaagu hadduu dhab yahay ood kooxdan jeceshahay sideeda aad samayn iyagaad raaci haddii nin siyaasi aad jeceshahay oo maanta isliimuu imanayaa la yidhaahdo ma ka maqnaan fagaarahaadoo kari kara laakiin haddii la yidhahdo sunadii nabigaa halkaa lagu dhaqmayaa oo jeceshahay kana dhaqaaqdo maxaa halkaa ka muuqanaya waxaan leenahay astaanta koobaad ee in laga helo ay tahay waa inaad u degdegtaa kuna dadaashaa raacitaanka hadyigiisa iyo sunadiisa sababtoo waxaad rumaysan tahay dariiq la raaco waxaa ugu qiimo badankiisi qof lagu daydana isagaa ugu fiican inta ninba nin isku matelana isagaan ugu jecla haddaad ku darta laakiin waxba kaga dayan maayo war ereygaaga iyo dhaqankaagu waa kala duwan yihiin ereygaaga iyo dhaqankaagu waa kala duwan yihiin innaga hadda xarago badan baa inagu soo kordhaysa sow maaha waxaan gaarnay ninku jecel yahay ninku iyo filimku jecel yahay isagoon aqoonin inuu turjumo nin baa filinhintii buu daawanayaa ha saasuu yidhi saasuu yidhi maanta dhan ku leeyahay haddii aad arinjiga miyaa taqaanaa tiradaan u ku le maya laakiin actionkiisunbuu ka helay si u raacraacayay u raacraacayay way luqadu noqotay marka nin nan muxiba liman yuxibu muiicu waa ta koobaad nabi maxamed ma jeceshahay alayhi salaam ha waa in raacitaanka kudayashihiisa laga helo waa jeceshahay labiskiisii labiso oo tilihiisu kuwaagi kuwiisu kuwaagii isku day inaad u ekeysiin karto oo salaadaada salaadiisa inaad u ekeysiisa ku dadaan oo wuxuu wuxuu necbaan jiray iska ilaalin jiray iska ilaali waa hadday kaa dhab tahay wey laakiin haddaad tiraahdaa markii aan waxa kaloo dhan joogana qoladaan jeclahay waan isku shabahi waan isu ekeysiin laakiin nabiga waan jeclahay afkaan ka jeclahay afkaan ka jeclahay uurka laakiin waa yar diidan yahay waa dhici kartaa waxaad afka ka diidan tahay uurka ka jeceshahayna waa dhici karaa saa darteed mutaabacadiisu waana halka ugu khatarsan wey innaga mushkiladayna haysata waxaa weeye maxaba aan mutaabaco lahayn oon raacitaan lahayn oon kudayasho lahayn haddaad sunadiisii waa bidca tiraahdo oo kaalay dariiqiisii aan raacna aad ka dido oo wuxuu diidi jira oo dhan aad kula fiicnaadaan wixii isagaa la fiicnaana aad ka cararto ood astaamihii muuqaalkiisa u ekaayee sunadiisa ah aad ceebayso haddana waa jeclahay aad tirahda masiib darro wey waxaa lagaa rabaa warkii aad tihi waan jeclahay ha kaa muuqdo dharkaaga ha ka muuqdo socodkaaga ha ka muuqdo dhaqankaaga ha ka muuqdo wixii lagu yidhahdaa waxaa nabigu ma jeclayn daa wixii lagu yidhahdaa wuu jeclaana u degdeg oo ku carar saasaa lagaa doonayaa saxaabadu waxay leeyihiin maalin maalmaha ka nacsalaam baa raashin naloo keenay nooc khudaartii saarayd kamid ah buu nabigu jeclaan jiray kiibuu qaadqaatay saxaabigu wuxuu leeyahay maalinkaa laga bilaabo baalkaan meeshaan ku arka waan qaadqaadanay maanan aqoon jirinoo ma jeclaan jirin lakiin nabigooba qaadqaadanaya haddaan arkay waaban jeclaaday bu waama la qabsadayo waxaan ku abtin baan ku noqday markaan raashinka soo fadhiisto horta isagii baan ka dhex daydayaa buui maxaa sababa nabigaa jeclaa sal alla alay wasalam saasaa lagaa doonayaa astaanta labaad xuskiisa inaad badiso wey oo magaciisa aad badiso ood ilaahay ku caabudo nabiga inaad badiso magaciisa a iyo salligiisa nabigeena sal ly slam ubay ibni kacab baa u yimid wuxuu rasuulka ilaahayow markuu nabigu wacdiyey oo qiyaamada iyo waxyaabaha dhacaya iyo uu ku waaniyey wuxuu yihi rasuulka ilaahay inii uktiru salaaa alayk aad baan kugu saliyaa fakam ajcalu laka min salaatii inta in la eg baan kaa siiyaa salaadayda habeenkii markaan soo kaceen tukanayo aad baan kugu saliyaa boqolkiiba intee baan waktigayga cibaadadae salaatuleilkaygaa aan saligaaga siiyaa markaasuu nabig uui maa shita intii adoonto markaasuu yidhi arubc afar meelood meel boqolkiiba labaatan iyo shan ma ka dhigaa wuxuu yihi intaa doonto haddaad kasii badisana kuu khayr badan markaasuu wuxuu yihi saddex meelood nus nusma ka dhigaa riwaayadka qaarkood waxay leeyihiin saddex meelood meel ulu ma ka dhigaa boqol soddon iyo saddex markaasuu yihi haddaad haddaad doonto laakiin haddaad ka badisana kuu fiican markaasuu yihi nus ma ka dhigaa boqol konton waktiga salligaaga ma ku dhameeyaa markaasuu yihi haddaad doonto ka badisana kuu fiican wuxuu yihi saddex meelood laba ma ka dhigaa markaasuu yidhi haddaad doonto haddaad ka badisana kuu fiican kaga sii fiican markaasuu yihi waktigo dhan ba ma geliyaa marka xilligii habeenkaan soo kacay oo dhan salinabi maka wada dhigaa markaasuu nabig ala slam muxuu yihi markaas idan tukfaa hamak wa yukfaru laka dambuka hamiga iyo murugadana waa lagaa qaadi dembigana waa lagu dhaafisa haddaad yeesho oo adigu waxaad cibaado samaynayso adduunyadana hamiga in lagaa qaada aakharana dembigaaga la dhaafo waxaan hayn maadeydays salligiisa badiyo haddiiba dembigiina lagaaga dhaafi hamigiina lagaaga qaadi intaad rabtayba wey meel kaleba inaad aada maaha haddii salligiisa aad maqasho magaciisa maqashana ku sali oo isagaaba yidhi albakiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calay ninka bakaylka waxaa way runtaa nin magacayga intuu maqlay salligayga isa igu sallin waayey sala allahu alah alih wasalam wade xoola kaagama baxayaan wakti kaagama baxayo kuma daalaysid adoo dantaada wataa sallii kartaa maxaa kuu diidaya laakiin waa seed ugu salliy salliga cibaadada intaa la eg inaan layna barin ma aha saxaabadii sidaa lagu yidhi waa sameeyeen waana ku sallin jireen salliga laftiisii waa cibaadee waa inuu kii hore soo galoo mutaabacadii oo nabi maxamed sunadiisii aada raacdo oo nabigu ku salliyaa la yidhi saxaabadu markii yaa ayuha aladiina aamanuu saluu alayhi wasalimuu tasliima soo degtay say u saliyaan bay garan waayeen maynan dhihin sidii la qumanaataan samayn man maskaxdeeda saan ka helo marna xagga u jeedi marna jiir iyo dalcad baan saari marna god iyo tog baan ku dhaadhicin mayna dhihin marna wi baan dabaalsiin marna baddaan makuursiin ma dhihin rasuulkay u yimaadeen waxay rasuulka ilaahi waxaa nala amray inaan kugu salino iyo salaam baan nalaamnay salaamta waan garanay fa kayfa nusalli calayka halkaa saxaabadu markay leeyihiin waxaad ka garatay waxay fahansanaayeen nabiga ku salliya calayh isalaatu wasalaam inay u baahan yihiin in la bara say ugu sallin lahaayeen aynan mas'aladu ahayn aduu saa doontay isagaga salli inagu siyaabo badan baan ugu sallinaayo markaan qiraa'atulmawlidka akrino baan halkudhigyada salaada inaga mawlidka loo khasisay intay sunada sal kuleeyihiin baan mari doonaa salaatllahi malaxaad kawaakeb alaxmed khayri ma rakibaan najaaib ma qaadi jirteen yaryarkeena ma yaqaanaan marka ninkaan buu ku soo celi wax ka garan maayo ayib waxaa kaloo astaamaha ka mid a ah nabig alay slam jacaylkiisaa inaad in badan ku taanto ood jeclaan lahayd in nabi maxamed mar un aad aragta sala alla alay wasalam ilah nin arkay ayaan badanaa inay kaa gaarto oo xataa tamanigaagu intaa keliya ma aha inaad gaarta talow maanta haddii lagu yidhaahdo laba kala doono caruur xaasas xoolo baad badan baad leedahay xoolahaaga iyo caruurtaada iyo reerahaagaba nag baa laga dhigi nebi maxamedna waa lagu tusi hal mar hal mar baa isha laguu saari laakiin bishardi in xoolahaaga nag laga dhigo waa inaad raalli ku noqon lahayd ood ka jeclaan lahayd xoolahan iyo reerkan iyo nag ha dhahaane ilaahu hal mar un indhahayaa ii saara halkaa tamanigaagu waa inuu gaaro wey nabiga sal slam wuxuu sheegay marka min ashaddi ina min ashaddi ummatii xuban lii ummadayda kuwa igu jacayl badan waxaa ka mida naasun yakuunuuna min bacdi dad gadaashayda iman doonan in soo gaarin yawadu axaduhum law ra'aanii biahlihi wa maalihi midkood wuxuu ku gadan lahaa xoolihiisi iyo reerihiisoo dhan aragtidayda ku iibsan lahaa dadkaasaa dadka igu jecel kamida kuwaa isku day inaad kamid noqoto haddii aragtidii maba hayne bal inaad aada niyadaadu marar badan waa inay gaartaa alla yaa nabi maxamed arka yaa arka weeye laakiin yaa arkada mid baa halada alla markuu nebi maxamed soo baxay haddaan dadkii noolaa ka mid noqon lahaa ha dhihin lakiin nebi maxamed haddaan arki lahaa dheh nin saxaabada iyo nin taabiciga is arkay ninkii taabiciga wuxuu leeya hebelow haddii aan noolaan lahaa nebi maxamed alla haddii aan dadkii loo soo diray uu la kulmay ka mid noqon lahaa markaasuu niyow saa ha dhihin in badan baa aragtay oo gaalowday bu in badan baa aragtay oo gaalowday haddaad ogaan lahayd buu xilligaa uu soo baxay in la rumeeyaaye culayska ay caadada iyo dhaqanka iyo bulshada ka dhex leedahay hadalka maad dhaheen waxaa dhici karta buu yidhi intaad joogtay xilligaa inaad gaal noqon lahayd aduu diintiioo caga dhigatay oo dhulka la sifeeyen baa timide bilaa gaal noqon lahayd bu haddaad xilligaa joogta baasha marka inaad aragta inaad jeclaan lahayd iyo imtixaankaa inaad kdeli lahayd waa kala laba inaad ku taamtaan lagaa doonayaa alla yaa nabi maxamed arka ilaah mar haddaan arki lahaa nin arkay ayaan badana laakiin taa lafteedu waswaas inay isu bedesho maaha oo mudutuushi baxda wakaa isagii aad tiraahdo nin baa jin iyo shaydaan hadduu arkay nebi maxamed inuu arkay u fasiran mid baa wuxuu yidhi nebi maxamed baa xalay arkay markaasa waxaa idhi maasha allah waad fiican tahaye bal nebi maxamed shaydaan isuma ekaysiiye bal tilmaan markaasuu nin madow oo gaaban buu tilmaamay <laughs> markaa nebi maxamed maaha kuli kale ku dhacday markaasu <laughs> nebi maxamed maaha marka inay maxabadii lafteedu inay awhaam iyo waswaas intay kugu noqoto xataa jin iyo shaydaan hadduu kuu yimaado aada fasirata nabi maxamed inuu yahay iyada meesha kuma jirta sala allahu alayh alih wasalam aragtida la tamaninayo waa aragtidii saxda ahayd wey oo tilmaantiisii iyo sifaadkiisii iyo wixii sunadiisi iyo hadyigiisi iyo shamaaishiisa lagu yaqiinay ah taa inaad ku tamanid in aragto oo haddaad soo jeed ku arki weydo ilaahay inuu kugu tuso hirdadanu kugu tusaya riyada mid baan idiin sheegi laakiin caalamulhindi haddaad dhex tagtaan is-ilaaliya nebi maxamed wuu dhintay jacaylkii nabiga uluwiga gelay waxaa ka midaan tilmaami doono nabi maxamed wuu dhintay lama dhihi karo ninkii dhint wuu dhintay dheh waa gaal rag baa madaxa la dakriy nabi maxamed wuu dhintay intay dheheen war gaalka dila la yidhi qaarna hadda nabi maxamed ka soo kala kacno jiiradaasaan kula sheekaysanayo buu ku leey waxaa ka soo fadhiyeen bukhaaridi hebel meesha luuqaa wada fadhiisa jacaylka nabig ala sal slam hadaba aragtidiisu waxa innaga inoo soo haray waa laba in ilaahay uu kuriye kugu tuso riya sax oo sifaadkiisi iyo shamaaishiisi u leeyahay iyo inaad tamanida aakhare xisbigiisa arkay inaad ka mid noqoto laakiin hadda nolol banaan intaad ku aragtay inaad la sheekaysatahay waa shaydaan waxaad aragtay nabi maxamed maad arag sal la alah wasalam kuwa wuxuu leeyay meeshaas ugula kulmayo markay saxaabadu isleynayeen buusan usoo bixin adu qiimaynta leg baad leedahay si kugu soo baxee uluuqyada islii iyo dee qarfaha soomaaliya markuu kuugu imanayo saxaabadiisii oo madiine dagaal ka socdoo maka la duqaynaya usan usoo bixin adiga wuxuu kugu soo baxayaa waa waxa la yaab leh bilaal radi allahu canhu ardaahu waa kii nabiga muadinka u ahaan jiray nabigii baa dhintay sal alay slam madiinana muadin buu kasii ahaa wuu adkaysan waaye waayo markuu masaajidka yimaado guryihii nabiguu arki isagiibuu xasuusan ma adaami karo adaankiibuu adaami ashhadu anna muxamada rasul magaciisa markuu soo gaaro bay oohinaya ilina jiq isxiri hadalkaa ku xirmi wuxuu ihi mayahu meeshan ma joogi karee waan isaga tegi wuu ka tegay oo shaam buu iska aaday mudduu iska maqnaa waadan buu soo maray madiina markuu soo galaybaa waxaa la yidhi nimaan adi ahayn aadaami maayo bilaal baa yimid soo maa nin kale masaajidka ka aadaami maayo aadankii buu bilaabay markuu shahaadateynka qaybtii dambe soo maray jiq hadalka waa ku xirmay maanaa xasuustii nabiga alay salaam baa jiq oo xirtay gabadh mahatul gabadh muslimiinta saxaabiyaadka kamid ahayd baa maalin waxaa soo booqday nabigu uu booqan jiray ba abubakar iyo cumar baa u yimid markay u yimaadeen bay soo dhaweysay gabadhii waa iska weyday radi allahu canhu ardaha cumar iyo abubakar waxay yidhaahdeen waxaad noo sheegtay waxaad la oydi haddayna qabatana waa nu ooy noo sheeg waxay tihi nabiga waxaa ooyinta ka keenayna sheekadaa nabiga martay sal ly slam waxay tihi isagoo ma ooyin dhimashoo dee meel ka fiican buu aaday laakiin waxaan u ooyey waxyigii baa istaagay markuu dhintay sala allahu alayh ali wasalam marka jacaylka nabigu markii marar badan siiradiisii iyo taariikhdiisii ku soo marto waa in tamaniga iyo jacaylku mararka qaarkood aad naftaada xakamayn weyda wey laakiin waa inayna xuduuda sharciga inaad ka gudubto kugu xambaarin oo tii hore mutaabacadiibaa weli kuu taagan jidkiisa inaad raacdo waxaa ka midoo lagaa doonayaa nabiga jacaylkiisa al sla astaamaha inay kaa muuqdaan la doonayo aalubeytkiisi inaad jeclaato ood saxaabadiisii jeclaato oo dadkii diintiisii usoo gargaaray aad jeclaato oo hadyigoodii aad raacdo oo say nabiga ala sl jacaylkiisii u mataleen aad u matasho waana marka aynu leenahay hadyigii salafu saalix ha la raaco hadyigii saxaabada ha la raaco siay diintan ugu dhaqmeen ha loogu dhaqmo iyagaa nabiga la nool ala slam iyagaana inaga jeclaa iyagaana yaqiinay jacaylka nabiga sida loo matalay camal loogu bedelo sidee bay nabiga jacaylkiisii u mataleen inaan samayno wey laakiin hadday noqoto sidii abshir bacdalla unaxariista uu sheegay wuxuu yidhi afar xaalo oy culimmadii qabtoo caamada u dhiibtay oo ceebu ku idlaatay oo cadho ilaahay ah oo caado jaahili ah baa ii cuntabi weyday waxaa ka mid ahaa inuu yidhi carshiga kursiga rabbaalahoo lagu ciseeyahay markuu xoogay soo waday wuxuu yidhi cabdilqaadir wuxuu leeyahay ii cuntabi waayey adduunkan iyo akhrada cabdilqaadir jilaani la siinayo goortuu yeeshay iyo meeshu waxaan ku yeeshay cunto weyde haata waxaan ujeedadan ka leeya taame wuxuu yidhi markii dambe cumar bin alkhaaab sidiiq cumaan cali abi aalib cabdullaahiyaday dhaleen iyo raggii diinta soo curiyey cilmi aynan baranoo waxaa jira culummadii sheegtay cahbaa magac ilaahay waayo cunto weydigu cilmi aan salafkii iyo saxaabadii laga soo gaarin ah waa magac ilaahay oo calooshi gadaalgadaal loo liqay bay cunto weydi ilmi kasta oo nabiga jacaylkiisa iyo mutaabacadiisaah waa inaad aalkiisii iyo saxaabadiisii iyo dadkii inaga yaqiinay ee la noolaa ee jacaylkiisii camal ahaan u matalay iyagiina waa inaad jeclaato say u mataleenna waa inaad kaga dayataa axaadiikiibay fasireen aayaadkiibay fasireen qabrigiisa ala salaam nabigu intuu noolaa qabri ma lahayn markuu dhintee qabri yeeshay iyagaa qabrigiisii joogay maxay samayn jireen qabriga isku tirtiri jireen ama gidaarka isku xoqi jireen maya jacayl maaha intaas taa way kala dagaalami jireen oo waxay u arki jireen inay mutaabacada raacitaanka diintiisii asaaska ahayd ka hor imanayso ma nabigay baryi jireen nabiyo bay dhihi jireen maya ma gacanta noo soo saar aan ku salaanay dhihi jireen maya waxaasoo dhan sheeko gadaal ka bilaabatay wey waa maxabada bugtaa weeye beentaa marka waa taan idin lahaa weeye diinta faalsada haddeena kala dagaalami wax inoo soo hari maayo waxaan bugta ee faalsada waa bidace inaan kala dagaalano intaana masalada haddaan kaga gudbo masalada saddexaad waxaan u gudbayaa adaankii baa la gaaday ni waqtigaa ugu yara ad waxaynu ka hadlaynaa maxabadii haddii ay sidaas tahay astaamahaana leedahay qiimahaana leedahay sidee baan uga shaqayn karaa nebi maxamed inaan jeclaada sal ly slam ama xadda jacaylka ii jooga aan kor ugu qaado maxaa igu caawin kara in jacaylka nabigu alayh salatu salaam meel weyn qalbigay ka gaaro in astaamaha iyo calaamadihii jacaylku ay si caadiya ah iiga muuqan karaan ama aan si caadiya ah u fulin karo wax waliba oo midho kastaoo baxa waa la beeraa wax kasta oo samaysmana dadaal buu u baahan yahay lagu bixiyo iyo dariiqyo loo maro waxaan leenahay waxyaabaha ku caawin kara waxaa ka mida in badan inaad siirada nabiga akrido sala allahu alayh ali wasalam xaafadaha markaad marto mar lagu martiqaada fadhiga de waxbaa isaga yaalyaallo waxbaa meelahan carruurtu waxay daawadaan badana meelaha fadhiga lagama waayo markaad fiiriso in badan toman jeri baa u yaalla toman jeri mataqaana <laughs> waxaa kaloo yaalla inan ay aada u daawadaan caryararku ay jecel yihiin oo king lion la yidhaahdo baa guryihii ka buuxa dede waa waa libaaxo aabihii intii la dili baa isagoo yar boqortooyadii laga dhacay oo dibbuu ka soo weynaanayaayo boqortooyadu soo dhacsanayaa nimankii soo keliyay buu afgembinayaayo sheekadaas iyo kaartoonadan nabiga alay sl mihii yaraanta in la cabsiiyo nabiga maqaamkiisi iyo jacaylkiisi iyo siiradiisa oo yarida lagu xifdisiiyo halkuu kooxo banoon iyo fulaan iyo fulaan iyo kooxebel iyo kooxebel iyo xulka ingiriis iyo talyaan iyo baraziil iyo uu baran lahaa iyo intii john iyo michael la bari lahaa in la baro nabiga alay salatu salaam iyo ayaamtiisii iyo siduu ahaan jiray ilmo yaroo lagu tarbiyeeyey baan tusaale idin siin gabarh soomaaliya oo gaalowday waad maqasheen ayaan xirsin layidhah anagu ayaan daran baan u bixinay nin filimada sameeyaa filin la jilay gabadh qaawan oo faatixa hor laabta kaga qoran tahay iyo dhabarka oo salaad tukanaysa qisada waad maqashay maan malayn ninkii wiil baa dilay laakiin waxaan idhi haddii wax la dilayo ama waa la iska daayaa ama sidaasa wax loo hubsadaa maalin barqacad ah magaalada bartankeeda caasimada ahayd buu muddu ilaashanaye bastooladna wuu soo qaatay bilaawo intaa la egna waa soo qaatay wiilkii ninkii oo socduu dabagalay wuu dhaafay laba baaskiil bay wataan waa ka hor yimid oo baashii ula baxay waa ku dhuftay waa ku celiyey waa ku celiyey saddex markuu ku dhuftay buu dhacay laba kale u raaciyey shan markuu kaga dhigay bashiisu waa xerto waa gashaday intuu bilaawihii la soo baxay buu bireeyo gawracay magaaladii o dhan baa daawanaysa markaasuu intuu bilaawihina kor saaroo mindiyar haddana la soo baxay oo waraaquu qoray dul saaray buu musbaar uga dhigay markaasuu intuu qamiiska sii daystay buu ku dul shanlaystay oo cadarna isku buufiyey markaasuu meel beera iska galay ninkiibaa aftibaa maxalushaahidkaybaa aftibaa magaaladii journalistihii iyo videogiibaa ciyaalkay wareysteen marka waxay ugu jaa badnaa laba wiil mid toban jir meelahaasu ahaa midna afar iyo toban jir buu ahaa side loo kala weye laakiin loo kala siyaasad badan kii toban jirkaabay weydiiyeen ka warran ninkii la dilay marka ninku aad buu nabiga iyo diinta u caayi jiray jornaalada iyo wax jinnibu ku qori jiray kii toban jirkaa markii la weydiiyey wuxuu yidhi stubid buu ahaa isaga af dheeraayoo af dheeraa buu ilmahan yarkii waxaas ma banaan bu ka keenayso guribu ka soo baqday gurigaa lagu baray kii afar iyo toban jirkaa way u yimaadeen ka warran bay ahayd arrintaa khalad bay ahayd waxaas ma fiicna inuu ninkaas sameeyo ninka saa u dilo adiga waxaa la yidhi taa intaa iska dayso qalbiga maxaa ka dareemaysaa baa la yidhi qalbiga waan kaga faraxsanahay bu qalbiga waan kaga faraxsanahay ninkan yarka marka waxaa keliya wuxuu ninkan kaga yar caqli roonaa waddan baa la joogaa gaalaa lagu dhex nool yahay qawaaniin baa jirta hadhow baa lagu qabsanoo maxkamadii waxbaa lagu geyn way ficneen haddaad tiraahdo intii wuxuu leeyahay dee qaanuun baa waddanka ka jiro waxaani khalad buu ahaa laakiin urka sooma markii lasii weydiiyey waa kaga baraxsanay markaas waxay dhahan ciyaalkaa saaleh ee waddankan ku dhashay guryaha waxaan loogu akriya bay ihahdeen halka maxalushaahidkaan raba halkaa wey ilmaha guriga waxbaa lagu cabsiya waa laga dhaadhiciya hadba waxaad barta wey haddaa toman jeri bartana waa toman jeri ilmaha wey haddii ilmahaga siiradii nabigaiyo aad bartana waa siiradii nabiga sal ly slam walidaalika salafku waxay dhihi jireen callimuu abnaa'akum magaazi rasuuli lah sal slam ghazawaadkii nabiga iyo siiradiisii ilmihiina bara adiguna in badan markaad akrido wax badan oo jacayla ah kuu kordhaya waxaad ku farxaysaa ghazawaadkiisii guulihii uu gaarayey shirqooladii uu ka baxsanayay waxaad la wadaagaysaa inaad ka naxdo ah, mardabadii loo maleegayay iyo shirqooladii jacaylku qalbigaaga waa ku badan intaad badisaba intaad akriyaysaan noofalada toofallada aad akriyaysaan iyo tuugada buugtoodii john cryamiti aad akriyaysaane meelaha dariiqada ka buuxa akriya siirada nabiga sala allahu alay ali wasalam garahaan dhallinyaradan la hadlaya hebel wuxuu qorayo buuggii hebel iyo kooxeblo buugta laga qorayo markaan meelaha mara buugta toofalada cusub baan fiirfiiriyaa waxaanaad akriyaysaa ninkii tuuggii hebel iyo fanaankii hebela wuxuu qorayo iska daaya waxba ka faa'idi maysaan waagaasaan meeshaa tegey saasaan u heesay intaasaa timid iyo buug waxaa akriyaysaanoo kaleeto buug jacayla ciyaalka qaarka loo diidana qaar baa bustaha intay isku dadaan oo hoosta toosh ka shitaan bay meeshaa ka akriyaan waxaada iska daysaan siirada nabiga akriya wixii kale adduunka idin anfacaya maahane arrinta labaadi wax badan xasuusnow jacaylka nabig alay salaam adduun iyo aakharaba ajir baad ka heli dembigaagaa lagu dhaafi hami baa lagaaga qaadi arrintaa wax badan xasuusnow oo kugu caawinaysa jacaylkiisa inaad kor u qaaddo waxaa kaloo xasuusataa sunada nabiga calayhi salaatu wasalaam inaad weynayso ood ku dadaasho hadal nabigu yiri inaadan daba marin sal l slam markaad magaca nabiga maqasho dhegtaadu inay istaagto ibnu cabaas wuxuu leeyahy intaan dadku wax isdabamariska keenin waxaan ahaan jirnay haddaan maqla nabigaa yidhi dhegtanadana kor baan u qaadi jirnay waxaa la sheegaya in intaan aamusnaan dhagaysan jirnay marba nabigaa yidhi hadi ilahi sal lay waslam laakiin markaad beenta nagaga dhex darteen ninkaan naqaaneen aaminsannahay markuu nabiga yiri yidhaahdo ninkaasaan dhegaysanaa kuwa kale waxaan ka cabsanaa waxaan jirin qoorta inay noo geliyaan waa in nabiga magaciisa ala slam iyo sunadiisa marka la sheego aad aada ugu dadaasho wey waa inaad ixtiraamto wey waa inaad qadarin badan aad u hayso waxaan intaad ku dartaa oo kaleeto dadka jecel ee sunadiisa difaaca inaad jeclaatood kullow xidhato wey kuwaan sunno nabiba dan ka lahayn diintiisa raacitaankeedana waxba ku falaynin waxba durbaan been iyo damdam yuusan kuu garaacin masalada ugu dambaysan kusoo gabagabaynaya qaybtan waxaa weeye jacaylka nabig alay slat qolyana waa ka gaabiyeen kuwaa ha noqon kuwana waa ka badbadiyeen ee kuwaana ha noqon xuduuddii sharciga ku ilaali kuwa waa ka gaabiyeenoo maantao dhan nabiga haddii agtooda lagu sheegayo sala allahu alayhi wasalam ma laha maanta dhan anagu haddaan sheegno saasaa usoo wada jeedaan inaad wada maqantihiin baad moodaan sala allahu alayh wasalam inteen leeg baad dhahdaa albakiilu man dukirtu cindahu bakayl waxaa la yidhahdaa nin laygu agxusay falam yusalli calaya aan igu saliin saa nabig ala sl slam bakaylnimadu min aljafaai wey goy nabiga iyo ka gaabinaya gaboodfal xaqiisii wey waxaa kaloo kamid a diintiisi inaad bidac ku darto ood uba malayso diintiisu inay bidac u baahan tahay oo diintu macnaheedu yahay ma dhammaystirna taana baabulbidac baan kaga soo hadalnay waxaa ka mid a axaadiistiisi inaadan aqbalin oodan u hoggaansamin sunnadiisii laakiin masalada aadka ii khusaysa mawduuca iyo xiriirka la leh waa inaad ka badbadisa wey jacaylka nabiga alay isalaatu salaam jacaylka nabiga oo laga badbadiyo suwar badan buu ku soo baxaa in nabiga maqaamkiisii kor looga qaado oo maqaam rabbi iyo ilaah laga dhigo tii nasaara ay samaysay oo kaleeto oo nabigu uhi laa tutruunii kamaa atrat inasaara bna maryam waryaa hayga badbadinina oo maqaamkayga iyo darajadayda meelaan ahayn hageynina nabiga nool baa niman intay u yimaadeen ala slam waxay yidhahdeen maa shaa allahu washita wixii adiga iyo alla ad doontaan markaasuu yihi may saha dhihin ajacaltanii lilaahi niddan ma ilaahay mid la barbar dhigaad maanta iga dhigteen bal maa shaaa allahu waxda ilahay wuxuu keligii wuxuu doonaa soconaya qaarna wuxuu ku yidhi waxaad tidhahdaa maa shaaa allaahu uma shita kadibna adiga oo maqaamka uluhiyada hay garab gelinina halkaa hay gaadhsiinina wuu ka digay sal slam laakiin maqaamuluhiyan gaadhsiinay waxaynu gaadhsiinay oo mawlidka la qaaday oon arki doonaa ilaahay lawxulmaxfuudka cilmigiisa ku yaalla nebi maxamed oo adaa siiyey faina min juudika adunyaa wadaratiha wa culuumika cilmu lawxi wاlqalami miimiyadii buusiri waxaa weeye mawlidka kitaabkay ku taalla arki doonaa ilaahay adduunye aakharana deeqaad nebi maxamedow bixisay weeye allah looma tirin cilmiga ilaahay lawxulmaxfuudkana adigaaba siiyey haddii cilmigii ilaahay baa bixiye markaanin aana aakhariya adduunna waa deeq alle haddaad allah aduur ka saarto waa deeq nebi maxamed oo cilmiga bixiye aad tiraahdo soo allahnimo maadan geen cer iyo cer iyo dhulba nebi maxamed baa maamulo oo sayid oo maamulo ka ah in la yidhaahdana isla taa lafteeda ay ku taallaa muxamadun sayidu lkownayni wathaqalayni min curbin wa min cajami labada kown ee kan sare iyo kan hoosaba isagaa sayid iyo maamulo ka ah jin iyo insina isagaa maamulo alla maxaa usoo haray halkaa inaad nabi maxamed gaarsiiso waa tuukadigoo guluwiga iyo ka badbadiska weyn taa iska ilaali marka wax badanna waxaan idin taabsiin doonaa qasaaidka iyo kutubtan mawlidka la akriyo waxaasaa halkaa ka haya in nabi maxamed ilaahya baa halkaa ka haysa bal nuurka ilaahay in laga abuuray oo ilaahay qayb kamida uu yahay baan idinka tusi doona idin taabsiin doonaa waxaan la akriyay carabina idan fahmayn waa idin fasiri doonaa insha allahu tacaala waxaa uluwiga iska ilaali waxaa kalood iska ilaalisaa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam in ammaantiisa iyo kabadbadiiskiisa iyo ammaantiisa aad gaarsiiso wuxuu yahay inaad inkirto daa'ifadan Eh, ariiqooyinkan hindiga kamid ee baryaaweliyada la yidhaahdo ee duubka cagaaran xirata duubka cagaaran haddii afrikada galbeed la joogo waa astaan tijaaniye wey haddii hindi la gaarana waa baryooliyada wey haddii aad turkiya tagtana waa naqshabandiye wey baryooliyada waxay leeyihiin nebi maxamed ma dhiman wuu nool yahay innagana mawliidkeenna waxaa ku qoran nebi maxamed intaasoo malyan oo qof buu noqdaa habeenka mawlidka o qolo walboo meel durbaan ka shidatana wuu u tagaa wuu dhex fadhiistaa soo maydaan arag miis l kursi la dhigoo banaan iyo meel maxalulqiyaame ee la yidhaahdo maxalulqiyaamida nabigii baa soo gelaya wey kursigaana isagaa fadhiisanaya wey afartii wadaadee meel duub durbaantuma taba intuu u yimaado in saxaabadiisiina uu iman waayo s wax la yaab lama midda kale nabigu markuu maka joogayna makuu ku ekaa markuu madiino joogayna madiinuu ku ekaa magaalada nairobi baa wuxuu leeyahay laba boqol oo meelood buu kursiga ku fadhiyaa waa tacaduday soomaalit waa uluwi jacaylkiisibay ka mid tahay baa la yidhi saa haddaadan dhihin nabiga ma jecli oo minaan been sheega nabiga jacaylkiisaa nabigii waa nabi maxamed waa dhintay calayh isalaatu wasalaam inuu dhintayna maqaam iyo fadli bay u tahay rafiiq laclaa baana isagaa inta la dooransiiyey doortay isagaana sheegay ma dhimanin intii la yidhi baa kuwa soomaali ah baa madaxa laga garaacay wuu dhintay intay ka dhaheen meel nimanka baryooryada joogaan nimankanaa saa noo galay waxaa war daa'ifadaa ma yihid markaasay dhaheen ha war magacii jiriya isaga cararaan kuhi meeshaan madaxaan idinka quwaaxin quluwiga waxaa kaloo ka mid a ah nabiga calayhi salaatu wasalaam in lagu ammaano wax muxaramaada xaflad mawliid baa la qaban rag iyo dumarkiibaa saa isugu dhex yaacaya ikhtilaad muxarama ka dhacaya gaal baa xafladii nabi maxamed jacaylkiisa ka khudbaynaya sawiradaa bigta la hayaa geel baa la saaran yaho magaalada dariiqa lagu wareegaya si inaga meesha sar ka dhacday jacaylkii nabiga saasaa lamid ahayd taa waxaan in badan faahfaahin doonaa tada markaan tagay quluwiga waxyaabahaan jacaylka nabiga kamid ahayn wey ee xuduuddii sharciga aan ku koobnaynba dembi iyo macsiyaa la samaynaya jacayl nabina waa laga dhigaya waxyaabaha saa darteed nabigu alay salaam laba arimood inaad ku dadaasho wey marka nabiga kow waa bashar malagna maaha rabbina ma aha inta uu bashar yahay ee basharnimadu ay keenaysa waaya oo maqaamka uluuhiyada saasuu uga sokeeyaa dhinaca kale basharkiibuu ugu fadli badan yahay oo ilaahay maqaam iyo darajo nubuwo geeyayo basharkan kale ixtiraamka iyo mutaabacada kula mid maaha maqaam uluuhiyana ha geynin anigu ila mid yaho waxyma dheerana ha dhihin labada arimood ku dadaal saa darteed ba waxaynu leenahay maxabada nabiga alay salaatu wasalaam uluwi iyo bidac baa la geliyey waxaan maxaba jacaylkiisii ahayna maxabaa laga dhigay tii jacaylkiisii ahaydna waa laga saaray in diintiisa la raaco oo hadyigiisa lagu dhaqmo oo isaga aqwaashiisii afcaashiisa shariicadii looga dambeeyana bidca laga dhigay in la heeso oo durbaano la tumo oo rag iyo dumar la isdhexyaaciyo oo sawiro iyo gaalo la keeno oo isagii rabbi iyo uluuhiye la gaarsiiyo taana waxaa laga dhigay jacaylkii nabiga intaba jacaylka nabigu wuxuu keenayaa in dab la qabatiyo la gubo oo ikhtilaadka la kala cayriyo oo munaasabadda nabiga jacaylkiisaa ah gaalka laga cayriyo oo heesaha laga mamnuuco oo nubuwada maqaamkeedii loo daayo oo aan ilaahnimo la gaarsiinin diintiisi tawxiidkiisi si loo xifdiyo wixii diintiisu ay keenaysayna waxaa rag baa waxay kaaga dhigeen bidco wey oo wuxuu yidhi xadrada waxaan u guurguulayaa buui waxaan ku guurguulayaa maxay ahayd bidcadaan ku guurguulayaa yaanay soo badanayn bidcadu maxay tahay daliilkeensan labadan sanaa ah waa dareensaday labadan sane maxaa u daliila diinta xaggee kaga taallaa nabigu xaggee ku yidhi sal slam mid baa wuxuu nagu yidhi culimadayda waxaan ka maqli jirnay bidcadu ayad iyo xadiid bay idin keeni doonaane minhaajka kula dagaalama oo aayad iyo xadiid in la keenaa bidca noqota oo maxaa diin noqon aayad iyo xadiid in la keena hadday dembi noqoto maxaa diin noqon mushkiladu marka waay bismillaahi goortaydhaha booba kabihiinadii bay maraysaae eh? nabiga alay slatu salaam awal shay mutaabaca iyo raacitaan baa jacaylka aasaasu ah in yar haddaad ka baxda waxaad samaysay bail wey jacayl nabi maaha sal lay slam caaw halkaasaan ku daynaynaa insha allahu tacaala habeen dambaa waxaan ka hadli doonaa mawliidka taariikhdiisa iyo damaashaadka la sameeyo iyo qiraaa qasaa'idka iyo kutubta mawliidka baynu ka hadli doonaa haddii alla yidhaahdo insha allahu tacaala habeenka kasii dambeeyana wixii taa ka dhimanaadi iyo xukunkiisaan ka hadli doonaa habeenna waxaan furi doonaa wixii su-aalaha haddii aan la yidhaahdo subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta